bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wأصlii وأsلm عlى اlmabcuuثi raxmaة lilcaalamiin mxamed bn cabd اllahi khatm الnabiyiina وإimaam اlmursaliin wعlى aalihi وصaxbihi wالtaabiciina wman tabicahum bإxsani ilى ywm الdiin allahuma faqihna fi اdiin ya rab اlcaalamiin waa darsigii toddobiyo soddonaad ee kitaabkii aلtanbih fi اlfiqh للإمام الشhيkh أبي إسحاaq إبراهيم بن علي بن يوسف الشhirازي رaحimه الله taعالى ونفعna بعلمه waxuu ka bilaabmaya qowlka wley muصنifku raxmat الlahi عaleyh kitaaب الزكاة waxaynu ka soo baxnay kitaabkii koobaad marka la eego arkaantii islaamka ruknigii koobaad ku saabsanaa oo ahaa kitaaب الصلاة waxay noogu xigayey markaa kitaaب الزكاة oo culammadu raximahum الlahu taعaalى caado ahaan ay ku xigsiiyaan kitaab الصلاة لأن الزakاةa أkhtu الصalaaةi fi kitaab الlahi taعaalى zakadu salaada ayay walaalo tahay yani waxaa loola jeedaa iyada ayay ku laran tahay qur'aanka وaqiimu الصalaaةa وaatu الزakاة <clears throat> marka maadaama ilaahay subxaanahu wataعaalى uu sidaa isugu xijisiiyo ayay ahlulcilmiguna raximahum الlahu taعala markay kitaab الصلاة ka baxaan iyo waxyaalihii ku tacalluqayayoo sida markaa kitaabu aljanaa-is ah waxay raaciyaan kitaabkana kitaabu zakaa zakadu luqa ahaan dhowr macnay leedahay kobcinta waa la yidhaahdaa oo zaka almaalu yaskuu aynama wuu kobcay weey hagaajinta iyadana waa la yidhaahdaa iyo طahiridda nadiifinta qad aflaxa man zakaaha ay man aslaxa nafsahu wa طaharaha waxaa kale oo zakadu ay u timaadaa bimacna اlmadxi falaa tuzakuu anfusakum ay laa tamdaxuuha iyadoo taas markaa loo celin karo macnihii tahiirka oo tadhiirkii uu noqonayo mid ficliya iyo mid qawliyahoo sheegasho ah deetana kan la diidayaa uu noqonayo kii sheegashada ahaa sharci ahaan zake waxaa la yidhaahdaa waa magac waa ismun lima yukhraju can maalin aw badanin calaa wajhin makhsuus bayna waxay magac u tahay waxaan laga bixinayo xoolaha marka ismu lima yukhraju wujuuban waa waxaan waajib ahaan looga bixinayo maalka ama jirhka qaab gaara iyadoo markaa dee looga bixinayo oo nisaab loo fiirinayo oo loo fiirinayo shuruudo oo wejhun maksuusku markaa taasuu tilmaamay marka intan baxaysaa zake la yidhaahda waama ruknu min arkaan اlislaam bilitifaaq waajibat bilkitaabi waالsunati waاlijmac qaala اmuصنifu raximah اllahu taعalى laa tajibu الzakaaةu ila calىa xuri muslim qeybtan koobaad wuxuu musanifku raximah اllahu tacaala kaga warami doonaa waxaynu odhan karnaa laba arimood saddexna waynu ka dhigi karnaa arinka koobaad waa man tajibu calayhi الzakaa cidday ku waajibaysaa waa ayo qodobka labaad ee halkan lagaga warami doon lagaga warrami doonaana waa maa tajibu fiihi zakaa zakadu waxay ku waajibtaa waa maxay ijmaalan duuduub ahaan marka shuruudu almusaki ayaa lagaga warrami qaybta hore shuruudda laga doonayo qofkii zakada lagu lahaanayey shuruudaha loo dhigayo qaybta dambana waxa weeye almaalu اlmusaka ama asnaafta xoolaha ay zakadu ka waajibto iyo sifaadkooda guud wax ka mida ama sifaadkooda guud ama shuruudda guud baad odhan karta wuxuu yihi laa tajibu الzakaatu ila calىa xuri muslimi taami اlmilki calى ma tajibu fiihi الzakaatu faama اlmukaatabu falaa zakaata calayhi wاlkaafiru in kana asliya falaa zakaata calayh wain kana murtada fafiihi ثalaaثaة aqwaal axaduha tajibu calayhi wاthaani laa tajibu والثالث in rajaca ilى الإسلام wajabat wain lam yarjic lam tajib wma lam yatima milkhu عalayhi kaالdayn اladي calى الmukatabi laa tajibu fiihi الزakاة وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما أنه تجب فيه الزكاة وفي المال المغصوب والضال والدين على مماطل قولان أصحهما أنه تجب فيه الزكاة intaasaa waxaynuu celinaynaa shuruuda maaliga oo de qaarkood markaa la odhan karo shuruuddii maalkana way u noqonaysaa marka dhinac kale laga eego laa tajibu zakaatu zakadu kuma waajibto ilaa calaa xurin qof xor ah mooyaane muslimin oo muslim ah taamil milki milkigiis iyo lahaanshihiisu uu ku dhammaystiran yahay calaa maa tajibu fiihi zakaatu wax sidiisa ay zakadu ku waajibto intaasoo shardi buu sheegay inuu qofku xor yahay inuu muslim yahay inuu maalik yahay inuu taamilmilki yahay oo inuu yani maaliya waxaynu kala soo baxaynaa taamilmilkida ayaa dee laba isugu jiraysa kii aan maalik ma ahayn taamilmilkina noqon maayo marka inuu maalik yahay weliba milkigiisuna uu taam yahay waxa uu markaa milkiyeyna dee xoolihiisa kodu ay ka waajibayaan ay noo soo socda in ay tahay shardiga koobaad oo alxuriya ah waxaa loo cuskaday laysa cala alcabdi fi maalihi sadaqa addoonka ama laysa cala alcabdi sadaqatun addoon ama zakaatun addoonka zaka laguma le xadiid saas culimmada qaarkood ay u soo wariyeen iyo aathaar saxaabo ayaa loo cuskaday xagga tacliilkana laba qodob mid ahaanba waa loo cuskanoo in la yidhaahdo dee maalikba ma aha oo laa maala lahu saas daraaddeed milkiga soo socda buu ku baxayaaba iyo in la yidhaahdo maya milki wuu le laakiin milkigiisu waa daciif oo markii la doono ayaa laga qaadan karaa haddii aanu mukaatab ahayn hadduu mukaatab yahayna la garan maayo inuu xoroobi doono oo uu xoolaha yeelan doono iyo inuu iska bixin kari waayi doono marka wixii laga rabay oo uu sidaa markaa dib ugu noqon doono marka ajzi cajzi uu ku dhici doono ama uu dhimanba doono de isagiioo aan lacagtii iska bixin deetana fa yamuutu qinan isagoo markaa addoon caadiya ah de qof dhintay buu noqonaya xoolihiisii sayidkunbaa la wareegay muslim inuu yahay baa iyaduna shardiya oo iyadana laga qaadanayo axaadiidta nabiga calayhi الsalaatu wasalaam hadihi sadaqaةu rasul l slm alatii faradahaa calى اlmuslimiin kitaabkii abu bakr bukhaariga ku jiray saasaa ku qornayd sidoo kale xadiidkii mucaad ibni jabal radi allahu tacaala canhu markii nebigu uu dirayey xadiidkii ibn cabaas diridii nebigu calayhi الsalaatu wasalaam mucaad uu dirayey inaka taأtii qowma ahla kitaab falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadata فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله فإنهم, أجاب فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم marka marka islaameen kadib baa la yidhi salaadii iyo zakadii iyo fal wuxuu markaa tusiiyey qabla alislaam inaan zake la weydiinaynin taami lmilki milkigiisu inuu taam yahay inuu maalik yahay wاladiina fii amwaalihim xaqu macluum khud min amwaalihim sadaqa de waa in milki meeshii jiro xoolahooda ka bixin xoolad markaa wixii ay lahaayeen aclimhum ana calayhim sadaqata tu'khadu min agniyaaihim alidaafatu lilmilk markaa wixii ay qofku uu haystay unbay de zaki kaga waajib wax lahaynba zaki kaga waajibi mayso tamaamulmilkiguna isagana waxaa loo ictibaarinayaa haddii aan tamaamulmilkigu aanu jirin dee waa amwaaluhu lama odrhanayo waa wax shaki uu ku jiro ma isagaa yeelan mase kale yeelan arki doonaa waxa aan tamaamulmilkiga ahayn wuxuu uhi musanifku fa ama almukaataba kii mukaatabka ahaa isaga falaa zakaata aleyh halkuu ku saaray xurkiibuu ku saaray fa ama almukaatabu falaa zakaata calayhi mukaatabku zaka laguma le oo inagaa sheegnay shardigii dee xorriyada ayuu ku baxaya waxaa kaloo lagu saari karayaa taamulmilkigii oo mukaatabka milkigiisu taam maaha oo waynaga tilmaanayo waxaa dhici karta intuu wixii iska bixin kari waaye isaga iyo xoolihiisaba soo qaato marka laysa calayhi zakaatun fii maalihi isagu xoolahan zake ka bixin maayo waayo dee milkigiisaasaa daciif sidoo kale sayidkiina la odhan maayo haddaad ceshatood addoonkii iyo wixiisiiba ceshato xoolahanna ay xawl kaamila addoonku uu hayay zakadii adigu ka bixi lain waxaa caddaatay inay xoolahaagii ahaayeen la odhan maayo oo oh, isaguna lam yakun lahu tasarufun fiih walaa kaana mudaafan ilayh wax tasarufuu ku ma jirin isagana looma tiiraynin oo maalkiisii lama odhanin intii uu addoonku mukaatabkahayu gacanta ku hayay sidaa daraaddeed waxaan milkigiisiiba aan lagu sheegaynin dee ka zakee la odhan maayo markay u soo noqdeen ayuunbaa milkigiisu uu ka bilaabmaya wlkaafiru kii gaalka ahaa in kaana asliyan hadduu yahay mid gaalnimadu asal u tahay oon murtad ahayn falaa zakaata calayh dee zaka laguma leh oo nusuusta aynu sheegnay islaamka shardiyaysa ayaa dee laga qaadanayaa inaan zake lagu lahayn gaalkii sidoo kale dee gaalo badan baa soo islaamtay nebigoo nool calayhi salaatu wasalaam inuu zake weydiiyeyna lama sheegin aayadda qur-aanka ahee fawaylu lilmushrikiin aladiina laa yu'tuuna الzakaata wahum biاlaakhirati hum kaafiruun suuratu fusilat iyadana culammadu ta'wiilkeeda aqwaal bay ku leeyihiin ay ka mid tahay de intay gaala yihiin zake ma bixinayaano hadday bixiyaanna kama asaxayso ayaduna waxay ka hadlaysaa mu'aakhadatuhum biاlaxkaami fi اlaakhira in axkaamta lagu qaadayo aakhiro wixii ay ka tegeen in cuquubadeeda lagu qaadayo oo maa salakakum fii saqar markii la yidhi qaaluu lam nakun min almusaliin walam naku nucimu lmiskiin waa kuwa yidhi marka inaanay sakada bixin jirin in lagu eedeeyo ka dhalan mayso in inaguna aynu nidhaahno waajib bay ku ahayd markay soo islaamaan ha bixiyaan ka dhalan mayso jamcan bayna nusuus nusuusta iyadoo la jamcinaysa daraaddeed waxay culamadu yidhaahdeen alkufaaru mukhaaabuuna bifuruuci الshariicati khiطaaba cuquubati biha fi اlaakhira laa khiطaaba muطaalabati biha fi اdunya furuucda oo loogala jeeda islaamnimada wixii ka sokeeyey lagulama khiaabayo khiaab in markaa adduunyada lagu weydiiye ah laakiin waxaa loogula khitaabayaa khitaab keensada in aakhiro lagu ciqaabo ka tegidda ay ka tegeen waajibaadkii wuxuu uhi kaana murtadan fa fiihi alaaatu aqwaal gaalku hadduu murtad yahay ilan waa labadaas suune asli iyo murtad unbuu kala noqonayaa kii gaalka hadduu mid ridoobe yahay oo diinta ka baxay laakiin muslim ahaa fa fiihi alaaatu aqwaal saddex qowl baa imaam shaafici raxmat ullaahi caleyh ku leeyahay xoolihiisii ay sanadku u go-ay isagoo gaala zake ma lagu yeelanaya markatusaalena waxaynu meesha ka saaraynaa xoolihii zakadoodu ay waajibtay isagoo muslina laakiin isagiion weli zakadii bixin uu gaaloobay haddii isagoo muslina zakadu waajibto oo isagiion weli bixin uu gaaloobo taasi mushkilad malaho zakadii waa laga qaadaya xoolihiisan waa laga saaraya intii zakada ahayd laakiin haddii sanadkii uu goo isagoo gaala oon muslimba ahayn oo ridoobay maxaa laga yeelayaa marka in lasoo joojiyo intii markaa islaam iyo maxaa yala lahaabaa sanadkii dhammaado oo xoolihiiba sak maarata waktigii la sakayn lahaa la gaadhay miyaa sakadii ku waajibaysaa mise kuma waajibayso saddex qowl ku sugan axaduhaa mid wuxuu leey tajibu caleyhi way ku waajibaysaa oo dee xoolahan isagaa leh ninkan nin muslima bu axkaamtii islaamkana waa laga doonaya salaadihiiba waa soo qalee laleeyahay zakadiina way ku waajibaysaa wathani laa tajibu qowlka kale wuxuu leeyahay mayma waajibayso oo isna wuxuu ka eegayaa ninkani maalkan mabalahaba intanuu murtadka yahay ilan xoolihiisa waa tan fea laga dhigayo markaa xoolihiisii milkigiiba wuu ka zulo laa milka lahu ayuu leey wahaaliu ka saddexaad in rajaca ila lislaami wajabat hadduu soo islaamo markii la qabtay uu toobad keeno sakadiina wuu bixinaya way ku waajibaysaa wain lam yarjic haddaanu soo noqona gaalnimadii loo dilo ama usaa iskaga baktiyana lam tajib zaka kuma waajibayso saddexdan qowl waxay ku sugan yihiin hadi اmasأala farcu can masأalaةi baqaa'i milkihi wa zawaalihi milkigiisu ninkan murtadkii markuu gaaloobo xoolihiisa lahaanshihii uu lahaa meesha miyuu ka baxaya mise kama baxayo ayay saddexda qowl ku jiraan qowl wuxuu leeyahay yabqaa milkuhu fii riddatihi ninkani markuu murtad yahay xoolihiisii isagun baale oo milkigiisa kama baxaya qowlna wuxuu leeyahay mee milkigiisa way ka baxayaanoo xoolihii xoolo uu leeyahay ma aha xoolo milkigiisa ka baxay bay soo islaamo dib ugu soo noqonayaane markii hore milkigiisa way ka baxeen qowlka saddexaad oo muctamadka ihi wuxuu leeyahay ninkan xoolihiisu inay ka baxeen milkigiisa iyo inaanay ka bixin ma kala garanayno xoolihiisa waa la hakinayaa hadduu islaamnimada ku soo noqdo waxaa inoo caddaanaysa inaanay milkigiisa ka bixin hadduu soo noqon waayana waxaa caddaanaysa in xoolahani milkigiisa ay ka baxeen marka xoole aan maalig lahayn zake lagama bixiyo marka qowlkan saddexaad wuxuu leeyahay imika intuu murtadka yahay weli nool yahay waxba kuma xukumayn way ka baxeen kamay bixin toona ma odhanayn zake waa lagu leeya laguma laha toona odhan mayno laakiin dib bay ka caddaan inuu soo islaamo iyo inuu gaalnimada ku dhinto hadduu markaa soo islaamo inuu xoolihiisana isagu lahaa ayaa caddaanaysa hadduu gaalnimada ku dhintana xoolahani markuu ridoobay inay milkigiisa ka bixinayo xoolo islaam noqdeen oo muslimka ka dhaxeeyo oo fay ah ayaa caddaatay bay leeyihiin waaya murtadkii markaa waa sida marka kaa saddexaad ayaa dee baqaaulmilkigii masalada baqaaulmilkiga kaa saddexaad baa u muctamada oo alwaqfu ah in la hakinayo zakadiina waa saasoo kale uuno waa la hakinayaa iyadana wuxuu yihi wamaa lam yatima milkuhu calayhi shardigii saddexaad ee taamul milkiga ahaa ayuu u galay markaa wixii uu ku saaray wuxuu yihi wamaa lam yatima milkuhu calayhi wixii qofka milkigiisu aanu u taam noqonin oo maxaya waxyaalahan dhowrka ahee soo socda ka dayni aladii cala almukaatab waa sida daynta lagu leeyahay addoonkii mukaatabka ahaa laa tajibu fiihi zakaatu zaka ka waajibi mayso wa fi lujrati kiradii qabla istiifaa'i اlmanfacati intaan waxtarkii manfacadii shaygan la kiraystay la oofsanin la dhammaysanin qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa midkooda sixada badani annahu shanigu wuxuu yahay tajibu fiiha azakaatu zakadu inay ku waajibayso wa fi lmaali lmaqsuubi xoolihii la xoogay wadaalli wixii lumay wadayni daynkii calaa mumaatilin lagu lahaa mid meermeerinaya qofkan daynta ku leh qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa midkooda sixada badani annahu tajibu fiihi azakaatu waa in zakadii ay waajibayso saddexdani lahaanshihii ayaa khalal ku yimid khalalkaasi ama wuxuu noqonayaaba lahaanshaha laftiisii baan wixii baan laasim ahayn ama mustaqir baanu ahayn ama taxta tasaruf baanu ahayn saddexdaa mid ahaan baa keenay wixii laazim baanu ku ahaynba oo waa dayn aad leedahay laakiin waa dayn qofku hadduu doono odhan karo waan iska daayay sida dayntan addoonka mukaatabka aad ku leedahay addoonkaagiibaad kula heshiisay kun dolar iska bixi shan boqol aad bishan aakhirkeeda keento shan boqolla bisha labaad aakhirkeeda kolkaad intaa ii keento xor baa tahay waa caqdulkitaabii waayahay buu yii waa kaa booday oo shaqo tegi shaqaysanaya ninkaa maxaad ku leedahay dee kun dollar baad ku leedahay oo shanna bishan marka dhamaato ku siinayo shanna marka bisha kalabalabaad dhamaato ku siinayo sidaana uu xor ku noqonayo maalin alla maalintuu doonuu iska odhan karaa sayidow anigu waxba xornimana dooni maaye waan iska daayey heshiiskeenni waan ka baxay markaa dayntiiba uu kansalayaa sooma dayntaa aad ku leedahay dayn macnala maaha waa daynu iska ridi karaya isagu waa daynun hayru laazim daynun hayru laazim laazim baanu ahaynba marka kaas dee ku waajibayso hadho markaad xoolaaga xisaabsanayso kunkii aan addoonka ku lahaana ku dar odhan maysid waxba kaa sanka kama waajibto kaa isla garanay ka labaad waad leedahay oo adigaa iskale caqdi laazimaanay kuugu jiraan heshiis aan laga bixi karinna way kuugu jiraan laakiin mustaqir baanu ahayn mustaqir baanu ahaynna waxaynu ugala jeednaa waxaan la hubin inaad sidaa u yeela u yeelan doonto iyo in lagaala noqon doonaan la kala garanin waa waa maxay kiradii oo kale guribaa toban sanadood kiraysa lacagtiina waad qadimatoo bankigaad ku shubatay ama meel baad adayto khasnad baad ku ridatay sanadkii koobaad markuu dhammaado maxaad sakaynaysaa ma wixii oo dhan baad sakaynaysaa mise waxba sakayn maysi sakadu may ku wada waajibaysaa mise kuma waajibaysa qayb qeyb bay ku waajibaysaa sanadkaasi markuu kuu dhammaado de waxaan o dhan horta adigaa lahaa waxaad ku karaysay maalan labaatan kun labaatankii kun meeshanaad dhigatay labaatan kun ku yaala haddii maanta la is yidhaahdo dee anigaa labaad leer oo maxaad ku yaala de waa guriga aan kireeyey kiradiisii weeye waa tobanka sanood kiradeedi anaa iskale ninkaasi miyuu burin karaa ayuu heshiiska ka bixi karaa may xaq uma leh tobanka sano waa inuu dhamaysto wixii doonaaba ku yimaadaan waxba anigayga ma gelin heshiisu ka bixi karana maaha laakiin waxaynaan ku kalsoonayn gurigaagu inuu sii jiri doono tobanka sannadood oo waxaa dhici karta sanad marka la dhamaysta ama laba sannadood inuu iskaba dumo danaba ku dhaco deetana dee lagu yidhaahdo gurigii ma jire lacagtii iska soo celi marka in iska soo celi lagu yidhaabaa suuragala wey sidaa daraaddeed ayaa markaa hadalkani uu ku yimid zakow ma ka waajibaysaa waxoo dhanba mise waxoo dhan saka kama waajibaysee bacda alistiqraar marka istiqraarku uu dhaco ee sanadkii koowaad markay kuu dhammaato waxaa lagu odhanayaa intaa mustaqirka ah ee hadda ilan sanadkaa hore lagaama ceshan kara kiradeedi ilan waa taa gurigiiba sanadkaa uu jire ila hayste sanadkaa kiradiisa ma la odhanayaa imikay haddaba zakadii ku waajibtay oo u bilaabantay sanadkeedii imika u bilow iyado sanadkaa hore sanadkaa hore kiradiisa sanadka labaadna waxaad u bilaabi qaybta dambe qeybtii halkaa ku ku beegmaysay sakadeedana sanadka dambe markuu dhammaado ayuunba iyadana awlki xawl cusub u bilaabi sanadkii hore y kii kasii horay toona waba laga bixin maayo marka qowl wuxuu leeyahay marka ay tobankii sano dhammaadaan ayuunbaa tobankan eh, labaatankan kun oo dhammaystiran zakadoodu wada bilaabmi laakiin inta ka horeysa sanad walba de wixii mustaqir ah ayuunba maalan haddaynu idhaahno afar iyo labaatan kun buu ku kireeyey bishiiba waa laba kun soo ma de waxay noqonaysaa haddaynu eh, haddaynu idhaahno toban sannadood toban sanadood laba boqol afartan kun laba boqol iyo afartan kun oo bishiiba markaa de waxay noqonaysaa eh, bishiiba laba kun baa kusoo hagaagaya sanadkiiba wuxuu helaya afar labaatan kun sanadkiiba afar labaatan kun deetana tobankii sanadoodbaa laba boqol iyo afartan kun noqonaysa laba boqol iyo afartan ku shubta sanadkiiba waa afar labaatan kun yani bishiiba waa laba kun waa laba kun oo doolar markaa sanadkii koowaad markuu dhamaado ayaynu waxaan leenahay waxaa caddaatay afar iyo labaatankaa kun cid kaaga noqonaysaa iyada inaanay jirin hadaba afar iyo labaatankaa kun ee hore sanadkaa koowaad markuu dhammaadaa sanad u bilaabmaya oo sekadii ay u guntamaysaa ay waajibaysaa imika waba ka bixin mayse ilan sanadkan hore qabla istiifaai manfuucu ahayo sekaba laguma lahayn halkanay markaa ka bilaabmaysa deetna sanadka dambe bisha bisheeda ayaad sekadeeda bixin afar iyo ku xigana markaa dambe iyadana kasii bilaabo intan hore waxba laguma le ilaa istiqraaro istiifaaumanfaca uu dhaco oo lacagtan wixii ay u dhigmaysay qofkani uu dhammaysto sake laguma yeelanaya markaa meeshii ka soo baxaysa deetana markaa aduu de in markaa bilihii haddana loosii qaybo sanadkii bilihii loosii jajabiyo oo bil walba inteedii haddana la qaabilsiiyo saasoo kale ka dhalanaysa kaasi waa qowl oo wuxuu leeyahy bacda istiifaai manfuuc bay sakadii waajibaysa inta ka horse sakaba ma jirtaba qowlka laakiin xooga badan ee saxiix waxa weeye zakadu way ku waajibaysaa maxaa yeelay haba laga baqo in lagaaga noqdee laakiin de iminka waa xoolahaaga saa doontaanaad ka yeeli karta waad ku tasarufi karta ganacsi baad gelin karta saa ka yeelaysaa markaa laba afartan kan kunba waa xoolahaagii zakadu way kaaga waajibaysaa imikaana sanadka laga bilaabaya markaa caqdigii heshiiska aad gasheen waayahay laakiin iyadoy kugu waajibtay xaggii bixinta iyagoo laftooda waxa sii muctamada sanadka koobaadba laba boqol iyo afartankii wada kan lagu odhan maayo sekadeeda laakiin maxaa lagu odhan laba boqol iyo afartankii iminka waxaa istiqraaray sanad markaa afar iyo labaatan kun sekadoodii imika keen imika keen maaha sanad cusubaa bilaabma hadda keen kolka taa lagaa qaado haddana sanadka labaad markuu dhammaado ayaa waxaa la leeyahay waxaa caddaatay afar iyo labaatankii hore de waa kuu yaalaan iyagu oo dee sake labaad waa laga doonayaa sanadkii labaad hadal male afar iyo labaatan kale ayaa iyagana caddaatay inaan cidi kaaga noqonayn laba sannadoodna waad haysatay oonad wax sakaa ah ka bixinin afar iyo labaatankaa dambe labada sanaba sakadeedii keed marka afar iyo labaatankii aad sanadkii hore sakaysay sanadka labaad dee haddana sekadii sanadkan labaad unbaad ka bixi laakiin afar iyo labaatan ka labaad laba sanadood sekadoodii baa lagaa doonaya haddama fahm sanadka saddexaad markuu dhammaadana waxaa la leeyahay afar iyo labaatan saddexaad baa iyada lafteedu ay caddaatay inaan cidi kaaga noqonayn saddex sanana waad hayso wax sakaa kamaad bixin afar iyo saddexdoodii sakaa lagaa doonaya sideed iyo afartanki aad hore usoo sakayn jirtayna sanadkan mm, de maarata sekadeedii ka bixi saasuba u wadaysa sanadka afraad markuu dhammaado afar iyo labaatan cusub oo hor leh oon hore loo sekayn ayaad intii oo sannadood odhanaysaa ka bixi soo ma arkaysi sanadka shanaad iyadana waa saas oo kale shan iyo labaatan afar labaatan cusub wahaakada marka way waajibaysaa laakiin imikama qaadayno weeye waxaynu qaadaynaa bacda alistiqraar marka ku dhaco ayaynu qaadan marka labada qowl waa kale wuxuu leey maba waajibaysaba bacd alistiqraar may waajibaysaa markaasaa xawlkii la bilaabay kan saxiixi isagu muxuu leeyahay way waajibaysaa markay waajibto ayaa haddana aysa sii khilaafayaanoo mid odhanayaa sanad walba wixii o dhan wada bixiyo laakiin sida saxda ah, wada bixin maaye wa lagu waajimayo wada bixiye sanad walba wixii istiqraaray ay cadaatay inaan ku noqosho aanu lahayn ayuu sanad walba bixinayaa isagoo markaa kii aanu sanadadii hore soo sakayn istiqraaray dee sanadadii hore o dhanna uu ka sakaynay ka saddexaad waa xoolo aada adigu leedahay cid kaaga noqonaysaana aanay jirin laakiin aan markaa gacantaada ku jirinoo adigii tasaruf aanad ku lahayn xoolo xoog lagaaga haysto oo lagaa dhacay oo halkan lagu haysto dahabkaagiiyo halkaa qola ku haysato lacag kaa xayiran oo dee gaaladiiba kaa xayirtayoo aad soo qaadan karin mtl bangiyada kaaga xayire xoolo kaa lumay dahabkii kaa lumay eenad garan inaad heli doonto in kale iyo sidoo kale dayntii aad qof ku lahayd ee uu ku meermeerinayay ama uu dafirsanaaba waxaasoo dhan wey marka waa xoolaad adigii leedahay cid kaa kaala noqon karta oo si sharciga kaagala noqon kartaana aanay jirin laakiin aanad wax tasarufa ku lahayn kuwaana zake ma lagu leeyahay mise laguma le laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahy waxba zake laguma le oo dee milkigiibaa daciif dacfigalayoo waadigana aan wixii manaaficsanaynba adigu kol haddaanad manaaficsanaynin waxba lagaa weydiin maayo u qowlihii qowlka iyadana xooga badan ee saxiixay waxa weeyaan maya zakadii way ka waajibaysaa ha ka waajibtee imika waxba lagu weydiin maayo ila wixiba mahayside kolkuu soo noqdunbaa lagu odhan imise sanuu kaa maqnaa toban sanadood ku dhufo sanad walba maxaa ka waajibaya intaa de wixi iska bixi daynkani intuu kaa maqnaa toban sanuu kaa maqnaa qofkii dumar ahayd haddii maaragtay ay nin guursato oo ninkii uu yahay mucsir boqol garaam oo dahaba bay tiri waayahay baa leyii boqolkii garaam baa loogu meeri waa mucsiroo iskama bixin karo toban sannadood bay iska sugayso tobankii sannadood markay dhamaadeen ba ilaahay wax siiyey wuu iska bixiyey boqolkii garaam buu siiyey de waxaanu leenahay toban sannadood sakadood baa lagugu leey toban sanadood sekadeedii ayaa lagu leeya xaajiyo haye sanadka koowaad ka bixi kii labaad ka bixi kii saddexaad marka uu ka dhinmo eh, nisaabkii ila boqolkii garaam duu saafi ahaa laba garaam iyo barbaa sanadkiiba ka waajibaya sanadkii labaad muxuu noqonayaa toddobiyo sagaashan iyo badh intaasa haddana boqolkiiba maxaa ka waajibaya la odhanoo intii hore in ka yar bay noqon haddana shan iyo sagaashan iyo wax yar baa soo hari kaasaa haddana sanadkii saddexaad ka sekee la odhan saasay ku wadi markuu garaamka hoos hoos maro shan iyo siddeetankii wax ma ka waajibayaan mise ka waajibi maayaan sanadkan koobaad labiyo barka ka waajibay sanadka labaad ma laga jaraya mise laga jari maayo masalo baabkeenan u dambaysa ayay ka dhalan doontaayoo halkaasaynu aynu kaga hadli doonaa insha allah laakiin qofkaa dumari tobankaa sano sekadeedii waa lagu leeyay maxaa lagu leeyay un ka hadli doonaa haddii laakiin dayntu ay qof muusira oo muqir ah, oo haddana waxa weeyaan baadil ah yacni waxa weeye hanti buu haystaa waanu qirsanya ma dafirsana waanu bixinaya haddii la weydiisto lakiin iyadaan weydiisanba oo damaarka ilaa kala dhintaa ma laysfaro mooye laysmaba weydiiyo de taasi iyado hadalba male waa lagu leeyay iyadu labadan qowlma soo gelayaan labadan qowl waxay imanayaan markuu mucsir yahay oon wixii iska bixin karayn markaa qowl wuxuu leeyahy waxaan oo dhan seke laguma laho wixii ma hayo qowlka laakiin muctamidka wuxuu leeyahay maya sekadii waa laga doonaya maxaa yeelay de waxa weeyaan qofkani xoolahan isagaale xoolahani isagaale waladiina fii amwaalihim xaqu macluum hal haadaa maaluka maalkaagii ma yahay nacam de ilahi wuxu le waladiina fii alxaqu macluum kuwa xoolahooda uu ku waajibay weey xaq la yaqaan oo la ogsoon kana waa maalkaagii fa fiihi alxaqu lmacluum xaqii markaa macluumka ahaa waa lagu leeyahay ama la dairsanaad ama yaan la dairsanaa kaasaana markaa muctamadkii wuxuu yidhi wamaa lam yatima milkuhu calayhi wixii milkigiisu aanu taam ku noqon ka dayni aladii cala lmukaatabi sida daynkii mukaatabka lagu lahaa laa tajibu fiihi zakaatu zaka لاآن أmا لا في الحاaل ولا في المآaل وفي الأجرة qبلa استiفاء المنفعة uجrada ama kirada uu qofku ama qaatay ama dayn ahaan dee qofka ugu leeyahay intaan weli manfacadii muqaabilka u ahayd la oofsanin qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa qowlka xooga badani annahu tajibu fiiha الzakaatu sakadu waa inay ku waajibayso qofkan ama kirada ha qaata ama yaan qaadana de ha u ahaato u maqan waayo daynta way noo iman doontaa ama de waaba kan halkan tan labaad ku sheegaybe wa fi lmaali lmaqsuur xoolihii la xoogay iyo wadaalli wixii markaa lumay iyo wadayni dayntii calaa mumaailin lagu lahaa qof meermeeriye ah ku meermeerinayo aan bixinaynin ama dafirsanba qawlaani laba qawl baa kusu marka mesha maxaa kaga soo baxay dayntii aan la dafirsanayn ee lagu qirsanaa waxaynu eegi qofku ma iska bixin karaya mase iskama bixin karayo hadduu iska bixin karayo sekadu way waajibaysaa qawlan waaxidan haddaanu iska bixin karin mucsir yahayna qawleynkani way ku jirayaan waa imanaya asaxuuma kooda sixada badani anahu tajibu fihi zakaatu wa in akadu ay waajibayso markaa markaad dukaankii xisaabinayso wixii kaa maqnaa ee dayn dad kaaga maqan dadkii unbaad eegi ma iska bixin karayaan hadday iska bixin karayaan sakadooda waa waajib imikaana lagaa doonaya haddaanay iska bixin karinay dayar iyo dad maarata maxaysataa iska yihiin labadan qowl baa ku sugan iyagana muctamadkii waa maxay way waajibaysaa ha waajibtee goormaad bixin waxba iminka lagu weydiin maayo haddaad iska bixiso waa khayr haddii aanad iska bixine aad markaa qoratana sanadkaa intaasoo dayn aanan sakaynin unbaad meel kusii qorani hadhow markay soo noqoto intii sane aanad ka sakayn ayaa iyadana lagaa doonaya wuxuu halkan ka gelayaa sheekhu raxmatullaahi calayh xoolaha ay zakadu ku waajibayso waa ku kuwe walaa tajibu zakaatu sakadu kuma waajibto ilaa fi lmawaashi xoolihii soconayey mooyaane ee weliba nimcoolayda ahaa isaga inoo sii sharihi doonaa mid walba baabuka udhigi doonaa wanabaati wixii dhulka ka soo baxay wanaadi lacagtii cadayd dahabkiiyo fidadii ayaa loo jeeda wa curuudi tijaarati alaabtii ganacsiga wamaa yuukhadu min almacdini wixii macdan lala soo baxo warikaazi iyo wixii kayd gaalo la helo lix buu inoo sheegay sheekhu lixdaasay sakadu ka waajibtaa lixdu waa maxay ka koowaad waa mawaashidii waa xoolihii lugeynayey ilan waa maashiya oo min almashi oo soconay waa wixii daaqaydi almaashiya yani waa alraaciya liannaha tarca wahiya tamshi waxay daaqaan iyagoo socda sow maha marka waa wixii daaqayey kuwa daaqaya dhan kuwooda waajibi mayse waa geel iyo ari iyo lo kuwooda kale ku waajibi mayso diladeedana baabkeeda insha allahu tacaala ayaynu ku tilmaami doonaa ka labaad waa nabaadkii wixii dhulka ka soo baxaye bilayey ee baxaye markaa baxayey mxuaha nabaadka ahaa ama geed ha ahaado midheeya ama zarac iyo dalag la goosto ha noqdee isagana anwaacdiisa iyo adiladiisa halkeedaynu insha allahu taala ugu tegi doonaa wa curuudi wanaadi naadiguna waa lacagtii cadayd waa dahabkiiyo fidadii dahabkii iyo fidadii baa loo jeedaa ama markaa lacagnimaha loo sameeyo oo shilimaha laga dhigo ama dahabkiio kuuskuusanba ha noqde wa curuudi tijaaratina waa alaabtii ganacsiga loogu talagalay wama yukhadu min almacdini iyaduna waa qofkii de wixii uu soo soo qufay ee meelaha markaa buuraha iyo wixii uu ka soo helay ee macdan ahaa ula soo baxay oo iyaduna dahab iyo fida inay tahay loo shardin doonon halkeeda ku arki doono waa ka shanaad wey ka lixaadna waa rikaazo waa wax kayd gaaladii ay aastay oo deetana waxa weeyaan muslin helay iyadana waynu arki doono wuxuu ihi wahal tajibu zakaatu zakaduma waxay ka waajibtaa fii acyaanihaa xoolaha macayntooday ka waajibtaa aw fi dimati mise waa dayn qofka lagu leeyahay fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid ahaani annahaa tajibu fi dimmati waa inay dimada ka waajibto waaanii ka labaadna tajibu filcayni maya cayntay ka waajibtaa deetana fa yamliku lfuqaraau fuqaradu waxay yeelanayaan min anisaabi nisaabkii qadara alfardi faralka qadarkiisii bay ka yeelanayaan fain lam yukhraj minhu shayun wa haddii aan laga bixinin ama fain lam yukhrij minhu sida nusada qaar oo shay unta aanay u qoraynin haddii aan markaa shay laga bixinin sanadkii koobaad lam tajib fi sanati اthaaniyati sanadkii labaad waajibi mayso zakaatu zako masaladani waa masalo muhima masaa'il dhowrina ay ka farcamaan zakadu ma xool ma xoolahiio lagula yeeshayba sake leenahay ma cayntay ku waajibtaa cayntay ku waajibta waxaa loola jeedaa ma xoolahaagiibaa qayb la yeeshay maalkii kuu yaallay miyaa qayb la yeeshay mise waxba qayb lama yeelana adigaa dayn lagugu yeeshay afartan ariyaad haysatay sanadkiibaa u dhammaaday ma afartankii lax ka midaa la yeesho aduu sagaaliyo soddon un baabad leedahay oo afartan ka meesha socda ma wada mise afartan kan adigaa wada leh adna dayn baa kugu maqan lah ah soo lama kala fahmi ma arigaagii baa lagula yeesho shurakaa lagula yahay oo waa lagula shuraakoobay yaa kula shuraakoobaya dee dadkii masaakiintii iyo dadkii iyo adigii ma shurakaad noqonaysaan mise shuraka ma noqonaysaana intanna adigaa iska wada leh madaxaagana dayn baa saaran oo la doonaya inaad iska bixiso ayaa la isugu khilaafsan yahay laba qowl ba markaa imaamku isugu khilaafay axkaam baa ka dhalanaysa marka qowl wuxuu leeyahay adigunbaa dayn lagu leeyahay waxba arigan shuraako lagulama aha cid kugula shuraako a ah meeshanoo xoolahan kula lihi ma jirto laakiin qof dayn lagu leeyahay ayaa tahay xaguu ka cuskaday halkuu ka eegay wuxuu ka eegay qofkani markay sakadu ku waajibto meeshuu doonuu ka keeni karaa lax baa ku waajibtay soo maa kuwiisanna mid wuu ina siin karaa xoolo kale neef kale intuu saylada tagu lax inoo soo iibiyana wuu inoo keeni karaa qofka adhiga kulale sida miyaad samayn kartaa hadduu kaado laxdaydii isii afartanka waynu wada leenahay waa sax anigu waxaan ku leeyahay lax keliyaan ku lahaa ilan afartankan afar kun oo doolar soo siisanay anigu boqol doolar baan ku adiguna saddex kun iyo sagaal boqol baad ku lahay ku soo wada iibsanay markaa dee maxay igu soo hagaagaysaa dee lax baa soo hagaagaysa il boqol bay markaa noqonaysaa wuu kulalaya markaa kaasi hadduu kala laxdaydii hallay isii oo kala madh adhiga ma odhan kartid afartankan aniga iska wada leh adiga sayridda intaan tagaan lax kuu saybinaya ma jirto buu kuleeyay anigu kuwanaan mid kule markaa masaakiintii hadday arigan kula yeesheen de awood umaad hesheen intaad suuqa tagto aad lax soo iibiso inaad tidhaahdo qaata ood ku qasabto xaqna waad uleedo waa laysla ogolyahay taa marka taasi waxay calaamad u tahay buuhi sheekhu imaam shaafici qowlkiisaa hore in ninka aan xoolihii lala yeelan laakiin dimadiisa xaq lagu yeeshay oo qof daymaysan uu noqday qowlka kale wuxuu leeyahay mey ninkani ma daymaysna xoolihii baa lala yeeshay maxaad ku caddaynaysaa in lala yeeshay waxay caddaynaysaa in lala yeeshay ka soo qaad ninkii sanadkiibaa u dhammaaday sanadkii markuu dhammaaday isagoo masaakiintiiyo dadkii daydayayo aan cid wax siiyaba hayn ayaa afartankiisii ari ahaaba dhinteen ninkaas ka miyaa lagu leeyahay maya waxba laguma laha waxba laguma le iyadana waa layslogey ninkan waxba lagu lahay dee iyadoo dayn lagugu leeyahay qof baa lex dayna kugu lahaa afartan laxaadna waad haysatay afartankaagiibaa madhay dayntii ka waran dayntu ma dhacaysade hadday dayn tahay sekadu arigan go-ay may raacdeen buu halkaasina isaguna yidhi kol arigan go raacayso inaan meeshani aanay dayn ahayn xoolahan qofka lala lahaa dee xoolihio la wadaleeyo isku jiraan ay dhinteen si alla isaga dhinteen de adig iyo shariigaagii qofkii aad wax wada lahaydeen haddii wixii si alla isaga baaboo ma waxbuu ku weydiin waxba ku weydiin maayo marka halkaa marka qawlkaasina halkaasu cuskadayo taasuu ku dhegi markaa dee mid waliba wuxuu u baahan yahay kan kale wuxuu qabsaday inuu ka jawaabo soo ma qoladan dambea la xoojiyayo in ninka xoolaha lala yeeshay se aan isaga waxba lagu lahayn nusuustiina waa la eegayo waladiina fii amwaalihim xaqun macluum fii amwaalihim soo xoolahooday ku jiraan lama odhan waladiina calayhim fii amwaal yani inkastoo de xadiidkii faaclim ana calayhim sadaqatan tukhadu min akhniyaahim iyaguna halkaas laakiin <laughs> tukhadu min akhniyaahim fataradu fi iyaguna qabsanayaan laakiin waladiina fii amwaalihim tan iyo nusuustu khud min amwaalihim sadaqatan tan iyo waxay u badan in xoolihii wax laga siinayo waxaa kaloo ay yidhaahdeen tan ah inuu qofku meeshuu doono ka keeni karo waa fududayn oo sekadu maadaama ay iska xaq ilaahay tahay ayuunbaa la fududeeyey laakiin sideeda waxay ahayd wax qof kale laleeyaho in halkanuu ka bixi la yidhaahdo laakiin waa loo sakhirayo waa la fududeeyo meeshuu doono ayuu ka keeni karaa haddaynu hadaba tan dambe ku soconno oo in qofkii xoolaha lala leeyahay aynu ku soconno afar arigiisu afartan buu ah sanadkii markuu goay ay arigiisi isaga imisuu noqday sagaal iyo soddon de ta afartanaadna de iskaga jirtaa una isagu male mabuu bixin sekadii wuu iska haystay sanad labaad baa u dhammaaday arigiisiina afartankii buu dhaafay ma neef labaad baa waajibaya mise neef labaad waajibi maayo halkan ay farac ka tahay haddaynu nidhaahno ninkan dayn baa lagu lahaa afartan kaba isagaa lahaa dee sanadkii horena afartan laxaad buu lahaa sanadkii dambana afartan laxaad buu lahaa de ninka laba laxaad baa laga doonaya laakiin hadaynu dhahno arigii baa lala yeeshay sanadkii hore afartan buu lahayo dee ka waajibtay deetna waa lala yeeshay sanadkii labaad isagu sagaaliyo soddon buu leeyahay sagal baa laleeyay oo miyaan khulda iyo xaggaa la aadayn may la aadi maayo baa khuldadu waa inay laba qofoo la garanaya maanta cid dalalaba lama garanayo mucayanba maaha ciddan waxlalihi marka meesha sanadka dambe seke ma jirayso qowl kalena gabadha daynteedii usoo noqon marka boqolkeedii garaam boqolkeedii garame ninka aanay ka qaadanin sanadkii koowaad boqolkii garam waa lala yeeshay imsaa lagu leeyahay laba garaam iyo bar baa masaakiintu iyadu maba lahaba sanadka labaad markaa laba iyo barkii waad ka jaraysa sanadka labaad waxaad uxisaabinaysaa iska ilaali fiqigu yaanu kaa lumin toddobiyo sagaashan iyo bar baad uxisaabinaysaa boqolaydii kusoo saar inta lagu yeeshay laba iyo bar wax ka dhiman yihiin bay noqonaysa sanadka saddexaadna intaasaad kasii goynaysaa haddana sanadka afraadna intaasaad kasii goynaysa saasunbaad u wadaysaa markay nisaabkii hoos marto haddii uu dahabkan dhexe ahaa boqolkeeda garaam hadduu dahabkan dhexe ahaa dee sekagoys wuxuu ku noqdaa toddobiyo dhibic waxooga markaa sanadkii koowaad waa u sekagoys sanadkii labaadoo toddobiyo sagaashan iyo bar uu yahayna iyadana waa u sekagoys lakiin sanadkii saddexaad sekagoysba noqon maayo markaa way badbaadaysaayo labada sane ee hore ayuunbaa sekadii lagaga haddana xoolo kale lahayn hadday xoolo kaleo dahab kale iyo ganacsi kale iyo waxay leedahay ganacsigaa kalea lagu darayaayo tobankiisana waa laga doobi whal tajibu zakaatu fii acyaaniha zakadu ma acyaantay ku waajibaysaa aw fi dimati mise dimaday ku waajibi fiihi qowlaani axaduhumaa midkood annaha tajibu fi dimati waa inay dimada ku waajibayso wahaani ka labaadna tajibu fi lcayn waa inay caynta ku waajibayso fayamliku lfuqaraau kan damba markaynu ku soconno fuqaradii waxay ka yeelanayaan min anisaabi nisaabkii afartanka laxaad maalan ahaa qadra alfardi inta ka waajibtay boqol iyo koob iyo labaatan maxaa ka waajibayay laba laxaad dee laba yeeshan maxaa usoo hadhay boqol iyo sagaal iyo toban baa sanadka dambe lagula xisaabtamay haddaanu sakadii ka bixin ariguna aanu intii ka kordhin fa lfuqaraau min anisaabi qadra alfardi intii faradku ahaa ayay ka yeelanayaan fain lam yukhraj minhu shayun haddii aan waxba laga saarin sanadkii hore lam tajib fi sanati aaniyati zakaatu sanadkii labaad zaka waajibi mayso haddii arigii intuu dhalay aanu de intii dhaafin weeya baabu sadaqati lmawaashi su-aalo badan baa jiray maalintii hore sooma sala allahu wasalam cala nabiyina maxamed allahu aclam wuxuu leeyahay in meydka qiblada loo jeediyo inay waajib tahay maxaa u dalila qiblatukum axyaan wa amwaata waa qibladiinnii idinkoo nool iyo idinkoo dhintay walaa yudfanu fii qabrin waaxidin inaani qabri qura laba qof lagu wada aasi maayo famaa daliiluha maxaa u daliila bu de waxaa u daliila dadkii nabigu alayh salatu slam aasay oo dhan marka laga reebo dadkii uxud ku dhintay oo de iyaga uu nabigu alayhi salaatu wasalaam markay bateen uu markaa yidhi halagu aaso xagga adiladaad xoogga saaraysa ma fiican idaa suliya cala yadi maqtuucati wa dufinat uma wujida mayitu biakmalihi hal sayusallaa caleyh way ku firan tahay ba yidhahdeen wuxuu mayd baynu gacantiisi yeelay nin libaax cunay oo inuu dhintay aynu ognahay gacantiisi baynu halo intii baynu ku tukannay hadhow baynu haddana isagii hellay maydkii oo dhamaystiran mar labaad miyaa lagu tukantaa tii baa ku markaynu gacanta ku tukanayn gacanta keliya inu niyoonayn mise qofkii markaad ku tukanayso horta maxaad niyoonaysaa ma inaad gacantii maxamed ku tukanaysaad niyoonaysaa iska ilaali haddaad saa niyooso waba kaa socon maayaan waxaad niyoonaysaa ninkii maydkii maxamed ahaa inaad ku tukanayso saasaad ula socon gacantii qof nool laga jaray in la mayro xukunkeedu waa maxay waa eh, waxay leeyihiin culamadu waa mustaxab way fiican tahay in la mayro oo la aaso inta mare lagu dudoobo la duugo wada markaa yani noqon waajib noqon maayo mayrigaas dikriga u dhaxeeya labada sujuudood rabbi kfir ma waxa uu ku jiraa sunayaasha maadaama aanan ku arag mutuunta badankooda dikriga udhexeeya labada sujuudood ma waxa uu ku jiraa sunayaasha yani wuxuu ujeedaa arkaanta kuma jira miya haday su tahay de ha adkaartao dhan inagu inagaa gelinaba adkaarta sujuudda iyo ta iyo ta ictidaalka iyo ta bayna sajidda waxaso dhan waa sunayaan waajibaad ma aha aanan ku arag mutuunta badankooda mutuunta badankooda de ku jiraa irlii ramni wjburnii wahdinii wacaafini wafu canii ku jiraa oo de wuu ku qoran yahay keenaba waynu kusoo marnay inuu de sunay yahay wy hal yaصix an yuqaala fi kaafirin mayitin jazaahu اllahu khayra cama qadama lilnsaaniya waa un waxyaalaha aynu wakhtiyadan aragnay laakiin eh, wax saxa maaha gaal looma ducaynayo ilaahay ha abaalmariyo abaal maarata khayr ha ku abaalmariyo nin gaalo dhintay oo baktiye lama odhanayo hal tasixu salaatu ljanaazati maca wujuudi xaa'iri lmuruur kolley hadal dheer bay u baahan laakiin masaajidadeenna badankeedu albaabbay furaan markaa taasaa bilaa hadala iyadoon albaab la furin dii meydkii la dhigo dibadda daaqadoo kale lagaga tukado ma ansaxaysaa hadal badan baa ku jira qolyaha qaarkood way asaxaysaa bay leeyiin maadaama qabrigaba lagu dul tukan karayo xaailkii inaan markaa aanu dhib badan lahayn ayay tusinaysaa bay leeyihiin qolyaha qaarkood oo maadaama axkaamta imaamka la siinayo meydka yidhi ma asaxaysa haddii xaail jirana waa jira laba janaaso midina taalo midina qaa'ib tahay marma lagu wada tukan karaa haa waa lagu wada tukan karaa waxba asiya male meydka dhabanka ma la qaawinaya matniga inagu soo martay yugshafu khadu ka waran haddii boodh lagu garto goorta la siyaaranayo eh, ka waran haddii boodh lagu garto goorta la siyaaranayo loo sameeyo goorta la siyaaranayo waa goor meydku ma goor la siyaartuu leey habeen iyo maalinba siyaaro maxay tahay goorta la siyaaranaya lagu garta maalin baad siyaaran kartaa habeennibaad siyaaran kartaa soo garan gelin horead siyaaran kartaa gelin dambead siyaaran kartaa khamiis baad siyaaran kartaa jimcaad siyaaran kartaa axad maalin la yidhahdo waa maalintii siyaarada ma jirto waxaas waa khuraafaad iska ilaali lacagta la ururiyo ee tacsida laga dhigo ka waran haddii loo maarata de la caawinaya reerka mushkilad ma laha laakiin meel la fadhiisto oo lagu soo ururo oo yaanay jirin muctamadku waa in qofka meydka ah qaraabadiisu ku mudan tahay ka mudan tahay qofka mas-uulka ah marka ay timaado salaada rasuulku alay sla slm miyaanu ku tujin jirin ku tukan jirin isagu dadka dhintay ee loo keeno ma dadka qaraabada ah ayuu ka fasax qaadan jiray <laughs> jamiil laba qowl baa dee meesha inoogu jiray sooma qowl baa sidan dee xujaysanayo de nabigu wasaa kutu lakiin dadku iyagaa keeni jiro rasuulka ilahay inuu ku tukado doonayde ma nin waxaa jira meydkiisi rasuulka u keeno odhanaya rasuulka ilaahay tujinaya xagga dambe gal aaabadu <laughs> saxaabadu ridwan salaadii ku jiraan bay soo baxayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo abubakar imaama ayaa markii ogaaday inuu rasuulkii xagga dambe soo galay dib u soo baxayoo xagga hore soo galay culamada qaarkood waxay yidhahdeen rasuulkubay arrintaasi u banaanayd in salaada dhexdeedii imaamkii intuu ka soo baxo kii qof kale imaam laga dhigo maqaamka nebiga calayhi salaatu wasalaam unbaa keensanaya cid kale sidaa ma samayn karto ayay culamada qaarka sharaxda xadiidka qaarkood ay tilmaameen markaa ma jirin saxaabada ridwaanullaahi calayhim cid rasuulka naftiisa ka hormarinaysa annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim waaswaaji ummahaatihum marka taas laga qiyaas qaadan kari maa kabaha ma lala dhex eh, mari karaa se xadiidka in kabaha laga eh, tilmaamaya in kabaha laga bixiyo maxaa looga jeedaa culammadu xadiidkaas waa jiraa eh, saaxiib sabtiyatayn markaa nooc ixtiraama waa loo fahmay laakiin taxriim culimmadu ma gaadhsiinayaan yani arrin markaa nooc ixtiraam oo kale in markaa iska bixiyo way fiicnaanaysaa camala bi hada alxadiid laakiin xaaraan la odhan maayo dee nebigu alay sl marku maqaabirta tago inuu kabaa bixin jiray lama sheegi mar kastoo marka meydka lagu tukanayo ma safafka ayaa la badinayaa mise muhiimaddu waa tirada dadka safafku intay doonaanba ha noqdaane sida xadiidkii muslim ee sheegayey qofka ay ku tukadaan afartan qof in ilaahay ergadooda ka aqbalo in safafka la badiyana sideeda loo doonaya dadku inay bataan waa sax in safafka la badiyana waa la doonayaa oo iyadana xadiidkii saddexda saf ayaa laga qaadanaya maydhashada sunnaha ah ma raacin karaa niyadii weysada sidoo kale maydhashada ya isqaboojinta ah ma raacin kartaa niyo weyso weysadu tartiib bay u baahan tahay markaa maydiga waajibka hadda isagaa maydhigaasaa ka weynoo way dhex gelaysaa isaga laakiin mayri sunno iyo mayri isqaboojin ah weysadu waxaad dhex raacin kartaa un haddaad tartiibti intood niyeyso tartiibtiidaad la timaado ood marka hore wejigii maydhid haddana gacmihii maydhid madaxii haddana lugihii oo tartiibtii aanad ka tegin markaasuunbaad dhex raacin kartaa niyadiina aad markaa dee waqtigeedii la timaado hadduu dhulku yar yahay qofkii ii lagu aasay ee ciiddu cuntay inta laga soo saaro iilka qof kale ma lagu ridi kara hadduu dhulku yar u iraynba waa caadi bay leeyihin culamadu kolka maydkii uu dhammaado ee dadka ahlulkhibra ay yhahdaan dhulka maydkani waxba kama harin ay yidhahdaan yani wax yaroo laf iyo laf aan dhamaanin ba idu jirtabe intaa mooyaane waxay leeyiin culamadu waa la qodi karaayo inta la qodo ayaa iilkiina la qodaya hadii markaa lafii meel loogu tarana dhinac loo yarduwaya meydka cusubna waa lagu ridayaayoo caadi weeye basi malaha baqiic tiin waktigii nabiga ilaa imkaa lagu aasa ilaa imika waa lagu aasa inaga nidhi sujuudu tilaawuhu wuxuu leeyahay axkaamtii salaada markaa qofku isagoo fadhiga hadduu aayaddii sujuudda akhriyo takbiiratulixraamkii miyuu kacayaa mise isagoo fadhiya ayuunbuu takbiiranayaa baaraka allahu fiikum salaadda sunnaha ah ayuu la xukun habeenu sujuudu tilaawu salaadda sunnaha fadhi ma lagu xidhan karaa halkaasaad jawaabta ka helaysa waay markaynu maraynay in la soo qaleeyo waliba waxay yidhahdeen halkaa sujuud tilaawaha dee sunihii istaaggaaba fadli badane sujuud tilaawaha in loo kaca xataa waxba muxuu ahaaye ma aha maluub ma aha tibyaanka ayuu imaam nawowi kaga hadlay oo noqonaysaan insha alla markaynu maraynay in lasoo qaleeyo salaadii waktiga lahayd waxaynu deliishanay waxaa ka mid ahaa man naama can salaatin aw nasiha xadiidka waxaa xadiidkaa soo gelaysa tii waktiga lahayd iyo tii sababta lahayd tii sababta lahayd maxaa cumuumkan ka saaray buui <laughs> tii waktiga lahayd garanayo dee waktigeedii baa baxay deetana qallay isu beddeshay tan laakiin sababta leh sababteedii hadday meesha ka baxday bay leeyihin taasi taasi wakti bay u waktigii markuu meesha ka baxo de waktigu isaga looma tukanayni salaadanaa la doonayey waktiguna shardi unbuu ahaa laakiin tan sababtale sababtanaa lagu qaabi marka markaa soo gasho waxaa la rabaa inaanad fadhiisan ilaa aad tukato lakin haddaad iska fadhiisatay de wixii laga cararay ku dhacday salaadan aad dib ka tukataa ma daweynaysa inaad iska fadhiisatay salaad la-aan waxba ka tari maysaa waxaa lamida dayaxmadoobaadkii ilaahay baa la beryayo in ilaahay uu faydo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala la weydiisanayay faydantayba maxaad weydiiye markaa maxaad odhan de meeshu waxba ma yaalaan marka waxay leeyihin wixii daato sababa ma jirto dhinac kale dee kaa keliya maynaan daliishan waxaynu daliishanay sunnayaashii nebigu uu qalleeyey markaa sunnayaashii nabigu nebigu maxay wada ahaayeen kuwii waktiga lahaa bay ahaayeen marka meydka loo laqimayo waa laga ag eh, odrhanayaa uun waxaa lagaga jawaab maxaa laga jawab xadidkii yaa cami qul laa ilaaha ila allah kelimatun uxaaju laka biha cinda allah de taas waa islaamnime taa waa la islaaminaya abubakr abu eh, eh, aalib waa la islaaminayey de ah, maaragtay markaa may ahayn un keliya kelmadaa ku dhawaaqeen waa la islaaminayo isagu dee muslimba muu ahayn markaa taasi waa saas waxaa la mid kii yahuudiga ahaa ee nebigu intuu u qul laa ilaaha illa allah isaga laayo aslim waxa wey de isagana waa la islaaminayo isagana waa la odhanay qofkii afartan neef lahaa kadib aan bixin sekadii ilaa la gaadhay sanadkii labaad wuxuu yidhi xoolihii na xoolihiina ay afartan yihiin laakiin qaarna wuu ka iibsaday inay xoolihii dhaafeen afartan haddana ay dib uga noqdeen sagaaliyo soddon aduu xoogaa hadalku suu isugu noqnoqonayaa haddii maqsuudku uu yahay nin afartan lahaa oo sekadii ay ku waajibtay sekadiina aan bixin sanadkii dambana aligii qayb iibiyey oo haddana kuwo kale soo iibsaday arigii horta inuu wada iibiyaa ma ansaxayso dee sakaa lagu leeyay ma wada iibin karo lakin hadduu qayb iibiyo qayb kalena uu soo iibsado kuwaa kale uu soo iibsaday marka intan hore u harsanayd laxdii laga jara inta u soo hadhay iyo inta cusub baa laysku dari oo hadday sakagoys noqonayaan sanad cusub baa markaa uu kuwan cusub soo iibsaday ee laysku daray ayuu sanad cusubi u bilaaba haddii ay afartan un isku noqonayaan maa tii sekada lagu lahaa tii sekadee ku waajibtay iyo intan marka lasku dara ay afartan u noqonayaanna dee waa un xabadii horun baa lagu leeyay seka dambe ma jirayso sal allahu wasalam ala nabiyina maxamed allah alam